asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh waa lansaar siriyo ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar siriyo lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaah amaa bacdu fasalkii toddobiyo tobnaad baynu ku jirnay wuxuu ku saabsanaa alimaanu biwujuubi maxabati asxaabi rasuuliillah sala allahu calayhi wasalam wa afdaliyatihim wailaali aimati alislaam wa daacati wulaati umuuri almuslimiin waxaynu maraynay adiladii naqliga ahayd daliilkii labaad qofka muslimkaa ah wuxuu rumaysan yahay biafdaliyatihim asxaabta rasuulka fadli badnaantooda calaa gayrihim iyaga wixii ka soo haray korkiisa ay ka fadli badan yihiin ahna min saa'iri lmu'miniin inta eebba rumaysay dhammaanteedu waalmuslimiin dadka eebba u hoggaansamay dhammaantood asxaabta inay ka fadli badan yihiin ee ummaddatana liqowlihi eebba hadalkii baana u daliila tacaala eebba korahay fii hanaayihi eebbaweyne ammaantiisa gudaheeda uu ku yidhi calayhim cala asaxaaba asxaabta korkooda uu ammaanay eebba wuxuu ku yidhi subxaana wasaabiquun kuwa wanaagga u hormaray ee rasuulka rumayntiisa iyo raacidiisa iyo kudayashadiisa u hormaray alawaluun ee horreeyeen kana mida min almuhaajiriin qoladii marka ka tagtay wey iyo walansaar qoladii madiina loogu tegay labadaba ka mida ah, iyo waladiina dadka itabacuuhum muhaajiriin iyo ansaar raacay biixsaanin wanaag qabidii ku raacay radiyallaahu eebbaweyne waa raalli noqday canhum iyaga xaggooda buu raalli ka noqday waradu iyana waa raalli noqdeen canhu eebbaweyne xaggi wa axadda wuxuu eebba u darbay lahum muhaajiriin iyo ansaar iyo waxa wanaagga ku raacda acadda lahum eebba wuxuu u darbay jannaatin beerayaal inuu gelin doono ay tajrii dareerto taxtaha beerta guryaheeda iyo geedaheeda hoostooda alanhaaru larbac wadiyaal fara anhaaru min maayin khayri aasinin wa anhaaru min labanin lam yatagayar dacmuh waanhaaru min khamrin ladati lishaaribiin waanhaaru min casalin musafaa intaa waa webiyaasha walahum fiiha min kulli thamaraat ka gadaalna miro baxa oo dhan ayay meesha ku leeyihin kolkaa jannada gudaheeda inuu geeyo yaa eeba subxaanahu wa tacaala uu dadka u darbay wey khaalidiina barwaaqada waa nicma xisiya amaa kelimatu alkhuluud inay meeshaa ku waarayaan waa raaxa ruuxiya waxalla wixii aad jeceshahay marka lagu siiyo xagna lagugu bashaareeyo adigiyo waxaa lagu siiyey inaydan iswaayeyninba geeri inayan meeshii jirin gaboobidna inayan jirin geedi laga guuraa inuusan jirin oo barwaaqadaa lagu waarayo taa raaxa nafsiyaa la yihaa kolkaa maskaxda iyo muraalkii baa dhismaya waxaan muuqanayana jirkii baa raalli ka noqonaya idan naftoodii iyo jismigoodii baa labadiiba raaxaysay khaalidiina iyagoo ku waari doona fiihaa jannadaa gudaheeda abadan weligood allahood daalika jannada iyo waaridaa lagu waaraa alfawzu liibaana alcadiimu weyn faqaala rasuulullah eebbaweyne rasuulkii wuxuu yihi calayhi rasuulka korkii asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelyo ha ahaatee ummadduu la hadlaayey laa tasubuu haaf xumaynina asxaabii intii rumaysay raacday ee aqoonsatay yaan la af xumayn kolkaa ummadda inteedii karib ula hadlaya fa inna axadakum idinka qofkiin low anfaqa haddii uu bixiyo mithla uxudin uurta uxud la yihaa wax la cunay oo dahaban baalkaa qaaliga la jecel yahay haddii qofkiin uu bixiyo dahab uxud leeg maa balaqa gaari kari maayo mudda axadihim asxaabta midkood meeshuu abaagtii ka gaaray ma gaari karaayo inuu meeshii gaara daayi walaa nasiifahu meesha saxaabiga uu gaaray kala barkeediina ma gaari karo saddex an yara qofka muslimka ah waa inay la tahay ana abaabakrin abaabakar asidiiq rumaynta badnaa kelimadatan sidiiq abuubakar kunyadiisii cabdullaahi baa la ohan jiray kelimatu sidiiq nabigaa ku naanaysa calayhi salaatu wasalaam wuxuu nabiga tilmaamay dadkii iimaanka uu u bandhigay wuxuu yihi qofaan iimaan u bandhigo oon yidhaahdo arrintaasaa jirta ee rabbi iyo rasuul iyo diinta rume hakad uusan gelin weli maarag weyn qof la arkaba warkan waa war cusub marka loo sheego xogaha kada iyo fiirin iyo dibijoogsi baa galaya ilaa ababakrin falam yatawaqaf walaa laxda kolkaan imaanka un badhigay daqiiqa maha kanin buud idan sidiiq waxay naanaysaan u baxday leylatu lisraa'i waalmixraaj nabiga calayhi salaatu wasalaam in toban sano ka badan maka hadduu joogay dacwadiiyo diintana uu waday baa nabiga samada la saaray baytulmaqdes inta la geeyey baa samaawaadka la saaray markaasuu toddobada samaba maray muddo gabanana waa ku soo noqday subaxdii buu quraysh u sheegay nebiga qolaa ka maqashay ka soo horjeeday nebiga maxaalay maka ka tagtay ood baytulmaqdes tagtay oo baytulmaqdes samada ka fuushay oo toddobada samaba soo martay haddana aada markiiba meeshii ku soo noqotay kolkaasuu yidhi nacam haa markaasuu yihi ninkii ka warqaadayay nabiga anigaa quraysh isu keenaye waxaa ma u sheegaysa kolkaasuu yidhi abaal baan ku qaba inaan quraysh u sheego quraysh baa la soo uruuriyey war waxaa ninkaan sheegayaa balmaqd baytulmaqdis awal baa la yaqiinay bil iyo toban beri afartan beri baa loo socdaa samaawaadka toddobada ah iyo inta laba samo udhaxaysana horaa looga warbixiyey waa shan boqoloo sano intii loo socdo hawadan udhaxaysa inaga iyo samada shan boqoloo sanaa loo soconayo samada marka la gaarana shan boqol oo sanaa gudaheeda lagu jirayay hawada labaad markii loo duwaxana shan boqol waa kada sidaanu awal ku waramay haddana muddo gabana oo wax lagu qiyaasi karaa jirin baa arrintoo dhan kulli lagu soo fuliyey waxay noqotay marka inay sidan yihiin muuqaal ahaan markaas fiirisid wixii awal lagu warbixiyey iyo waxaan caawa la sheegayo waa kala fog yihiin kolkaa gaalada waxays tiri maantuu gowracmay been lama filaana sheegay cid dambe u daba kacaysa lama arko waa lagu soo ururay waxaad xalay la kulantay sheeg baa la yihi sheekadii buu taxay iyaga marka intii maqlaysa afka nin majuujiya oo xagga u duwan iyo mid labada gacmood madaxa isuu geeyay iyo mid bawdooyinkiisa dharbaxa intaasaa loo qaybsado yani beynta colayskeeda mid afkiibu majuujiyo intuu isku qabtay bisima udhanu duway tacajub baa lehe noocu dambeeye wey midna labadiisii gacmood yuu madaxaysi u geeyey midna bawdihiisa ayuu dhurbaxa ku bilaabay midna waa dhaanteeyo labadii gacmood buu isku dhuftay oo yihi wartanoo kale yaa arkoo maqlay waxaa la yidhi marka waa maqalay arrinta tane ninkii abuubakar ahaa ee ninkaan laga dabarreebi waayey markaan la socodsiini abubakar baa loo kala orday yaa abaabakar saaxibkaa wuxuu yihi ma maqashay maya ma maqal ee muxuu yihi wuxuu yihi saasaa dhaxday laba rixlo laba safar oo midna dhulka ah oo kan koobaad makiya baytulmaqdes uu ahaa iyo safar labaad oo samada ah toddobada xirba aan dhaafay intaasaan habeenka calayaa soo maray waxaan ku soo noqday mako meeshaan ka kacay oo weli dhinacaygiisii diirayo oo uusan qaboobin wuu leeyahay saxibka wuxuu yihi abubakar inuu yihi ma hubtaan haa waa hubnaa waa runtiis inay runtiis tahayna waa idiin sheegayo awalan isaga hore u bartoo beenba waa ka xagan yahay in been sheegaayaba maaha werigiiba been ma sheegin nabaynimadii ka hor siduu u dhashay oy hooyadii u dhashay ilaa marka arrintaanay dhacday oos dhow iyo konton jir yahay weligiiba been ma sheegin intaa nabinimada iman bay u bixiyeen maxamedulamiin ninkii makafaha ahaa ee been masheegaha ahaa kolkaasay ammaanada u dhiiban jireen gartana u geenan jireen kolkaa weligiiba nimaan ilduufin oon xumo laga maqlin buu ahaa kolkaa wuxuu yihi isaguna beenba waa ka xaggan yahay ilaah weyne waaxidkaa ee hawshaa fuliyeyna waxba kuma aha marka sidee ba abubakar u hanuuniyey wuxuu gartay in allah calaa kulli shayin qadiir wuxuu yihi eebana wax ka hor iman karaa male isha mid been sheegayaa ma ah kolka aniga waxaa ii daran inaad idinku been sheegaysaan oosan hadalkaa idinku oran hadduuse idinku yidhi waa runtii anigana waxaa wax ka weyn baadan ku rumeeyey samadubu war ka keenaa oo kitaabkan qur-aanka afar iyo toban iyo boqol suurad ka koobma eeseeba ku soo dejiyey intuu ii sheegay baan rumeeyey ee safar gabana ee xalay la sameeyey isagoo hor iman mayno horaan u rumeeyey habeenkaa markay dhacday arrinta yay naanaystaan baxday abuubakrin isidiiq kolka qofka muslima waa inuu rumeeyo ana abaa bakrin rumaynta badnaa afdalu asxaabi rasuulillaah eebbaweyne rasuulkiisa asxaabtiisa kan u qiimi badan inuu yahay iyo waman dadka duunahum asxaabta ka sokeeya waa abuubakar asxaabta markuu ka qiimi badiyey dadka ka sokeeya warkood miyaa jira kolka afdalu asxaabi rasuulillaah waman duunahum asxaabta inta ka hooseysa cala aliطlaaqi dhammaantood asxaabiyi inta ka hooseysaba abubakar inuu ka fadli badan yahay baa qofka muslima rumaysan yahay wa ana aladiina akhyaarta yaluunahu abaabakar la xiriiraan fi lfadli xagga qiimiga kula xiriiraan hum akhyaarta cumar weeye ninka koobaad suma cusmaan ninkii labaad suma caliyu ninkii saddexaad radia allaahu ilaa raalli ha noqdo tacaalaa korahaye canhum asxaabta ajmaciina dhammaantood wadaalika arrinka aynu sheegnayna liqowlihi nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyey uu nabiga yihi low kuntu haddaan ahay mutakhidan min yeelanaya min ummati inta i rumaysa i raacday dhammaantood haddaan khaliilan waday gaar ahaan ka yeelanayo kaba yeelan maaye latakhadtu ababakrin abaabakar baan ka yeelan lahaa khaliilkii wey walaakiin ha yeeshee abuubakar akhii waa walaalkii fi lislaam wa inama almu'minuuna ikhwa walaalaan ku nahay almuslimu akhulmuslim walaalaan ku nahay wa saaxibi ninkii rumeeyey raacay suxbada marka abuubakar inuu saaxiibi rasuulilaahi yahay qur-aankay ku cadda baa manqaba isaga u gaara haddaad suxbada abuubakar dafirtid oo tidaaho abubakar saaxibkii rasuulka maaha waad gaaloobaysa waxaad beenisay kelima qur-aanka eebba kamida marka ay labadooda tageen ka baxeen makal mukarama madiinana aadeen godkay isla galeen <clears throat> ba eebba tilmaamayey id humaa fi lgaar id humaa markay abuubakar iyo maxamed filkaari godka gudihiisa ku sugnaayeen id yaquulu lisaaxibihi eebba warkiisii wey id yaquulu marka maxamed lahaa lisaaxibihi lajirihiisii abuubakar ahaa markuu u lahaa laa taxzan ina allaha macana idan godka markay wada galeen gaasa lasoo raad qaaday sida raadkooda loo saayaa godkii lagu yimid godka markii lagu yimid saacadday godka galeenba caaracaara intay gab ku siisay xayndaabka ay samayso ay qayqowleyna ilmo kor saarata ukumo marka godkaanu ku soo dhammaaday raadki kolkaasaan mid yidhi war nimankaynu daba joognay haddeeraan eryeynay miyaa caaracaaro ka gaartaa inay godkoodii gaarto oy ku samaysa waxay samayn jirtay shimbirna ku umushay godkaan siduu maxamed u dhashayba lama gelin godkaa nagu lugoynin halaq iyo galeenka oy caaradan afkii ka daday qoloydana ukumaha kor saarata waa ka busuuli lahaa wanulxamaama cankabuuta calaa khayri ilbariyati lam tansud walam taxud kolkaasaa waxay leeyihiin godka kan ukunta iyo xuubka fuula goormiyo goormo sidaa markay u hadlayaanna abuubakar baa lagu arka ilan kana god buu ku jiraa kuwana waa taagtaagan yihi markaasuu abubakar calaxalay wuxuu ya rasuul allah low mutu ana abubakar haddii la idilo aniga aan dhinto ninun baa dhintay kolkaanan dhintay wax wax u noqonayana ma jiraan walow muta anta haddaad suubana dhimato lahalakati ilumma diintii iyo ummaddii waa halaagsamaysaa waa ilmaynaya kolka abubakar nimanki intay taagan yihin lugahoodii waa muuqdaan markaasuu yihi yaa rasuula allah wallaahi low nadara axaduhum taxta qadamayhi la absarana madaxay taagayaane saas hadday dhihi lahaayeen waan noo jeedi lahaayeen markaasaa rasuulka yihi laa taxsan allah macnaa laa taxsan tiiraayo xaggaa iska dhig ama hana arka ama yayna arka in allaha macana ilaaha nala jira maa danuka yaa abaa bisnayn allahu haalisuhumaa laba eebba saddex ku yahay yaa ka guulhelay walbahaarka meel iska dhig waktigaasi ayadii tilmaantay id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana idan saaxiibnimadii abuubakar qur-aanka kariimka ay ku sugan tahay idan wax la dafiri karaa ma kolka walaakin akhii waa saaxiibi hase yeeshee abubakar waa walaalkay waana saaxiibkay wey markii nabigu dardaarmayey waktigiina soo dhamaaday yaa saxaabta u yeeray ina cabdan addoon eebaleeya ikhtaarahu llah ilaah baa doorramaadiyey bayna albaqaa'i fi dunyaa adduunyada inuu iska joogo wa bayna aliltixaaqi birafiiqi ilaclaa eebbiya janniya samad inuu aado addoon baa ilaah dararamaadiyey fakhtaara arafiiqa alaclaa marka waa aniga ma dhihin magacna ma sheegin addoonun buu yihi abubakar baa markiiba gartay fadaynaaka biaabaa'ina wa ummahaatina yaa rasuul allah buuyi markaad rafiiq ilaclaa aadayso adiga noo joog intanada kale aan dhammaanay calaa maalika ya ababakar buu yihi abubakar ii kaadi ina amana annaasi calaya binafsihi wa maalihi abuubakrin nabiga waa abaal sheegaya wuxuu leeya saaad u dhantihiin ninka aniga abaal igu leh ee nafiya maal aan weligii dib iiga dhigin abuubakar w ina amana annaasi calaya dad qofka ugu kala badan korkayga bimaalihi wa nafsihi abuubakrin markii dambe nabiga xadiid buu noogu sheegay uu yihi maa طalacat shamsun walaa kharabat calaa rajulin afdala bacdi min abi bakr qoraxdii uma soo dhacdo uma soo baxdo mana dhacdo nin ka qiimi badan aniga kadib ama bacdal ambiyaa kolka nebiyaal laga gudbo bani aadamkaba isku dar inta nebiyaashaa ka saar inta ka soo hartay waa yeelkeeda abuubakar wey xagga qiimiga idan ninkaas qofka jeclaan waaya gaal liqowlihi tacaalana waa u daliil liyakiida bihim ilkufaar muslim ma markaasuu nabiga yihi wa qowli bni cumar cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhumaa cabdullaahi cumar laba saxaabi wey wuxuu yihi kunaa naquul asxaabta haddaan ahayn waxaan dhihi jirnay wanabiyu sala allahu alayhi wasalama xayun nabiga oo nool baan annagaas xataa dhihi jirnay abuubakar huma cumar uma cusmaan huma cali xagga fadli badnaanta nabigoo nool sanan u habeen jirnay idan aragtida asxaabta ee waxyiga ah ee nabiga laga qaatay ay ka arkeen ama cadaan ha uga qaateen ama libni ishaare ha uga qaateen aragti habsaamaysa maaha kolka cabdullaahi ibni cumar baale nabigoo nool ayaa markaan khiyaarta qiimeynayno dhihi jirnay kow abubakar laba cumar saddex cusmaan afar cali baan dhihi jirnay wa qowli bni cumar radia allahu canhuma kunaa naquulu wanabiyu sala allahu calayhi wasalama xayun suubanaha oo nool baa waxaan oran jirnay abuubakrin huma cumar huma cusmaan huma cali baanu isugu xijin jirnay fabalaga daalika markanaga wuxuu gaari jiray annabiya sala allahu calayhi wasalama falam yunkirha fikrada aladii nabiga yacma dhihin haddayan sax ahayn wuu sixi lahaa nabiga hadday sax tahay wax saxan see loo saxa idan gaariday fikraddaa nabiga gaartay suubanuhuna ogolaaday baa daliila waa taqriir wuxuu nabiga sugana xadiid buu noqonayo sayd cumar radia allahu canhu caloosha marka lagu dhuftay dhaxankiina daadanay baa cali u soo galay raxmatullaahi calayka yaa cumar cali wey ilaahay ha ku naxariista cumarow fa kasiiran maa samictu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam haddaan cali ahay ilaahuw maxaa nabiga ka maqlay kharajtu ana wa abuubakar wa cumar wadakhaltu ana wa abuubakar wa cumar wajalastu ana wa abubakar wa cumar wa qumtu ana wa abubakar wa cumar wa saafartu wa ji'tu mar alle markii nabiga tasarufaadkiisa uu ka hadlayo ayaa wuxuu dhihi jiray anigii abubakar iyo cumar baa baxnay oo nimid oo soo gallay oo tagnay oo istaagnay oo fadhiisanay oo seexanay oo toosnay cumar geeridii baa la maxanaatay cali markuu markaa ka maqlay cali siqa wey imaam wey warkaan sheegayo mujaamaliya beeni kuma jirto kolka hadalkaasba haddaad adiga aligaa nabiga ka maqashay geeridaydu qiimi bay leedahay maxaa jira haddaad aakhare wax kaaga horreeyaan iska dhimo haddaan wax kaaga horreyn maadoon naar miyaa doonanaysa mase joogi karta cumar baa qoslay fa radiya can qowlihi hadalkii cali uu raalli ka noqday waliqowli caliyin cali baa la weydiiyey radia allaahu canhu cali ee barre allaa ka noqdo hadalkaan rabna kaawo marka cali iyo aalubeydka la sheego waa in wixii asxaaba radia allaahu canhu la yihaa wixii ka dambeeyeyna raximahullaahu la yihaa waxaan noolna kafara allaahu lahu la yihaa ee aalubeydka ummadda in laga saaro oo la yihaa cali calayhi salaam faatima calayha salaam xasan iyo xuseen calayhi salaam waxba maa warkaas waxba maa intoodaba abubakar baa ka fadli badan abubakar calayhi salaam maa la yihaah ijmaaca muslimiinta waxaa wey calayhi salaam waxaa la yidhahdaa wixii macsuuma waa malaa'igti iyo nebiyaasha wey axadka magaxiisa la xusay hadduu nebi yahay rasuul yahay malag yahay calayhi salaam nabadu saxaabi hadduu yahay radia allaahu canhu intaa marka laga gudbo wixii nool kafar allaahu lahu wixii dhintay raximahullah waa kaa ijmaaca muslimiinta wixii kale qalacdaa ku jira waliqowli caliyin radia allaahu canhu wuxuu yihi cali khayru haadihi lumma ummadan ummatu maxamedkaa ninka ugu ficnaan badan bacda nabiyihaa ummadan nabigeedii ka gadaal abuubakrin wey huma cumar baa ku xiga intaa markuu yihi wuxuu yihi walow shiitu haddaan raba cali ah fasamaytu saalis ninka saddexaadna hebel waa odhan karaa yaa tulaa marka ninka saddexaad ee uu ka xishoonayo uusan sheegay ma isagaa isku wada mase cusmaan buu ku wada labadaba suuragal wey laakiin sheekhan si fiican buu ugu fasiray cali kelimadiisa yacnii cusmaan buu u waday ninka saddexaad nog radia allaahu canhum ajmaciin gidigood baraalala ka noqdo afar ayuqira qofka muslima waa inuu qiro bimasayaahum asxaabta darajadoodii waa inuu qiro oo wayactarif uu aqoonsado bimanaaqibihim ammaantii badnayd ay lahaayeen ee diintu sheegtay muarikiintu qore ka manqabati abibakrin abuubakar ammaantiisa waxaa abuubakar ammaan ugu filan mar alle markii rag fiican la sheegayaba inuu ku jiro haddii asxaabu rasuulilaahi la yihaa sow mid kamida maaha haddii khulafaa uraashidiin la yihaa sow ka u horeeya ma ah ahlu bedr haddii la yihaa sow nin ku jiray ma ah casratulmubashiriin haddii la yihaa sow ninka koobaad ma ah baycaturiban haddii la yihaa sow ninka koobaad ma ah meeshii lagu sheegay sharafba sow abubakar kow kama intaasaa ku fil nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka sheekeeyey jannada marka inay tahay albaabo sideed oo albaabbay dadka galayaan wuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam abubakar baa fadhiya meesha markii nabiga sheekadii bogay yuu yihi yaa rasuul allah jannadaad noo sheegtay wanaaggeeda albaab ka mida ah. qofkii eebba u garta iska geliyo waxba kama hadlaysna oo qof liibaanay laakiin ma jira sideedda albaabba qof looga yeedhayo oo soo gallabay markaasaa nebigu yihi nacam wa arjuu an takuuna minhu adaana ka kow kolka meeshii safar ama salaad ama sadaqo ama jihaad ama dulqaad ama dabicad wanaag yaa jannada laysugu ysugu yeedhaya kolka qolo walba waa ku jira albaab waxaa laga leeyahay yaa abaabakar halkan ka soo gal dadka kurabaha ka gal laakiin sideediiba ka waran intaasaa ku fil kaman qawati abi bakrin wa cumar waa ninkaynu sale ka sheekaynay ee nidhi islaamka markuu galay afartan buu buuxiyey subaxasaa islaamka ka baxay suuqii madoobaayo wixi banaankaa la istaagay ilaa cumar ka dhintana horaa loo socday kolka cumar dhintayna ibi socod baa la galay meesha maanta la joogo ayaa la yimid kolkaa mudhiridiin baa cumar la oran jiray alfaaruuq waataynu nidhi toban iyo shan goor baa cumar tala bixiyey sidaa hala yeela yaa rasuula allah markaasaa waxyigana taladii cumar ku yimid muwaafaqaat cumar baa la yihi markaasaa nebigu yihi ummadna arkaaba dad eebba qalbigooda hanuuniyo oo xaqa ku toosiyo ayay lahaan jirtay haddii ummadayda mid keliya ay nasiibu heshay cumar iska fiiro maayaan haween baa nabiga u yimid masaa'il bay weydiinayeen nabigana waa u jawaabayey xoogaa waa la farxay dadaalkii baa la dhimay cumar baa soo galay markii gowgowdii albaabka la maqlay waa kuma waa cumar bay haweenkii suruurin galeen nabigana la joogeen nabigii baa la yaray hadday ila joogeen isma uruurinaynin cumar hadday arkeen markaasuu intuu indhaha guduudiye yiri ma nabiga agtiisa baad ku quslaysaan oo ku booshaalaysaan sawtii la yihi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiy waa maxay buqiya kaylada nabiga agtiisa kolkaasaa intii la iskuusay yaa luuqlaka markaasaa nabiga yihi oo anigaba iskama aydaan kuusaynine maxaasaan u yeesheen kolba meelaan joogo cumar wax idinku yeeli maaye yaa rasuul allah naxariistaa kaa badatay ninkaas waa nin adag markaasaa nabiga yihi yaa cumar maa salakta fajan ilaa wasalaka shaydaanu fajan hayra faji cumarow jid ma martid haddaadse jid marto kaad martay shaydaan maba soo mari karaba jid kaluu doodanayo haweenkii buuqaayey ee iska farxsanaa ee mar furna ee kala daadsana baa markuu cumar soo galay kolkaa yaa rasuul allah adiga naxariistaa kaa badatay cumar nin adagood waa la markaa nin xaqasaa u adag buha cusmaan nin yaablow isagoo khushuucsan qur-aanka akrinaya yaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam saa intuu u dhowray buu yihi kan ma arkaysaan haa isagoo laga gardaran yahay baa la dili doonaa muslimtstaxyi man istaxyithu malaaikatu raxmaan buu yii isna malaaigtaaba ka xishootay ma nimay malaaigii ka xishootay baan ka xishoon waa iyo cusmaan ninkaa wey fii qawli rasuuli rasuulka hadalkiisa gudihiisa aleyhi rasuulka korkii asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo haato uu nabiga liuxudin nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo abuubakar iyo cumar iyo cusmaan afartaasaa israacday uxud baa la fuulay dhalada markay taagan yihiin baabuurta farax celin weyne ragga kor fuula qiidigiis kolkaasuu gergariiray nabiga lugtuu ku dhuftay usbud yaa uxud buu yihi uxud joogso maxaad la olordi maa calayka ilaa nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaani waa la noolnoolya dushaada waxaa fuula nabi oo maxameda iyo sidiiq rumayn badane abuubakara iyo laba xaqdaro lagu dili doono laba shayiida markaa cusmaan iyo cumarba waa maqlayaan nabigii baana nool goormaa shahaadu iman doontaa intaasuu sana ka baxay markii nabigii uu dhintay kadib abuubakar taladii qabtay kadib oo cumar toban sana talinayey baa cumar dhintay nin baa dilay gaal xadli buu ku dilay iyo xaquu maamulay cusmaanna waagaa kadib laba iyo toban sano marka markii nabigu hadlayey iyo marka cusmaan la dilaayo taqriib waxaa udhexaysa shan iyo labaatan sano kadib markaasaa nabiga uxud la hadlay waqad rajafa uxud baa gariiray bihim nabiga iyo abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan buu la gariiray wahum iyagoo nabiga iyo abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan fowqahu ay dushiisa fuulaan markaasaa nabigu yii uskun uxud uxud xasil inamaa wax kale maahe calayka korkaaga waxaa fuula nabiyun wa muxamada wa sidiiqun wa abuubakara wa shahiidaani cumaan iyo cusmaanow wa qowlihi cali marka laga hadlo nabiga wuxuu yihi licaliyin radia allahu canhu nabiga xol baa loo baxay kolkii markii loo baxay oo nabiga ciidamadii raacay buu cali yidhi waxaad yeeli aniyo adiga isma raaci karne adiga xaasaska sii dhaqaale war yaa rasuulallah nabigii baa baxay calina beledkiibuu ku haray kolkii nabiga dhaqaaqay munaafiqiin baa isku wareegaysatay oo dadku rabay wuu watay kan cali ama muxuu uga tegay wuu qoonsadoo wax ku fali maayo wuu qoonsadayo waxbuusan ku falayn cali warkii baa gaaray isagoo ilmaynayo oynayo iyo intuu burasha biyo ku shubtay kabaha qaatay buu lug kaga daba tegey markuu nabiga ka daba tegay buu yihi war cali maxaa daran yaa rasuulallahi magaaladii madiine oo dhan dhan walba waxaa uga baxay waxaad iga timid inay tahay inaad i oodan wax igu falay wuxuu ku yihi amaa tarda sow cali raalli kuma tihid an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusaa nebiyullaahi muuse kolkii nebinimada la siinayey buu yihi wa akhii haaruun huwa afsaxu minii lisaanan fa arsilhu maci khid-an yusadiqni haaruun igu dar markaasuu yihi nebinimaan gadaashay imanaynin oo haaruun nebi buu ahaa nabinimana waa dhammaatay laakiin meeshii haaruun uu muuse u joogay baad ii joogtaaye taaduu ku anfacda intii buu la soo noqday marka haddaan hadalka la dhihin darajadaanba ma soo qaateen kolkaas shiico waxay geedaha madaxa ugu dhufanaysaa xadiidka ka waa saxiix amaa tarda an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa kolkaasaa waxay leeyihiin haddii nebi maxamed dhintay hawsha caliya kala isagaa lah wax laga boobay markaa raggii ugu horreeyey maamulka iyo madaxnimada ee saddexdaa beef laga diina laakiin yakfiinaa raddan calayhim waxaan lagu filan inaan iyaga ku radino oo caliba waa la shaqayn jiray abubakar buu la shaqayn jiray oo cumar buu la shaqayn jiray oo xusmaan buu la shaqayn jiray oo waxbaa layga qaaday ma oran jirin idinku yaa axdaa maxaad u albax laga qaaday isbax baa laga qaaday ma oran kuwaana madaxa uu la shaqaynayey goortay madaxnimadiisii timidna hawshii buu qabsaday marka xaggee wax u wadaan wa ka qowlih nabiga hadalkiisa licaliyin uu u yihi radia allaahu canhu eebba cali xaggiisa raalliha ka noqde amaa tarda ma wadan caliyow raalli ku ahay an takuuna inaad ahaatid minii aniga muxameda xaggayga bimansilati haaruun haaruun shagadiisa uu min muusa muuse ka joogay la walaalo weeye labadoo siday muuse iyo haaruun walaalo yihiin walow kuwaa shaqiiqayna yihiin oo isku aabiyo isku hooyo wey haaruun iyo muuse isku hoy isku aabow laakiin nebi maxamed iyo sayd cali ilma adeer wey labadii abbaa laba shaqiiq walaalkii baa tahay wa qowlih nabiga hadalkiisa faatimatu sayidatu nisaa'i ahliljannwiye naagaha jannada galaya fadima waa yeel faatimatu sayidatu nisaa'i ahliiljanna jannada dadkeeda galaya ahalkaa haweenkooday u sayid tahay wa ka qowlihi nabiga hadalkiisa lizubayr wuxuu u yihi ibni alxawaam ina likulli nabiyin nabi la arkaba wuxuu lahaan jiray xawaariyan inuu gaala waina xawaariyi ninka aniga i gaala azubayr ibnu lxawaamu wa ka qowlih nabiga hadalkiisa fi lxasan waalxuseen oo ilma cali ah oy faadimo dhashay baa nabigu yihi allaahumma yaa allah ilaahow axibbahumaa xasan iyo xuseen allow jeclow fa inii aniga muxameda uxibuhumaa xasan iyo xuseen waan jeclahay wa ka qowlih nabiga hadalkiisa licabdillaahi bni cumar ayuu wuxuu yihi ina cabdallaahi bni cumar rajulun saalixun dhalinyarwaha cabdullaahi ibni cumar markaa qofku markuu dhalinyaro iska hurda badan yahay markaasaa nabiga ku yihi xabsuu qabaa walaashii ah nicma rajulu akhuuki buu ku yihi rag walaalkaadaa u fiican low yaquumu min alleyl hadduu habeenkii soo kacay marka dhaliil gabanaa waa loo gudbiyey ammaan weyna waa la dur saaray xabse waa guntatay cabdullaahi gurigaaba nabiga waa ku ammaanay wuxuuna kugu dhaliilay inaadan habeenkii soo kicin cabdullaahi ibnu hurdo dambu u noqon nicma rajulu akuuki low yaquumu min alleyl alla walaalkaa fiicnaan badana hadduu habeenkii soo kacay marka habeen soo kicidda ma naqaan inaga mid sahlan maaha habeen soo kicidda marka uunku wada seexdo oo habeenka weliba niskiisa dambe la gaano sideed saac ay ku moodo waa intaynu soo jeednay inaga intaynu filimada daawanayno intaasaa la socdaa goortaa filimadu baxaan baa lasoo kaca habeenkii afar sax baa ka dhiman rabbi samadaso ku yimaada isagoo naadinayo dhawaaqaay waryaadan leh oonu guda oo xaajo raba oonu sameeya oo dembi dhaaf raba oonu dhaaf sidaa daraaddeed qur-aanka kariimkaa waxaa ku soo aroortay wa bilasxaari hum yastakfiruun kolka dacwada la gudbiyo saaxaddaa soo laaban mayso adiga allaba looma dhexeeyo marka goorta eebba loo dab sheegto goortaa wey wax alla waxaad ka baqayso allow iga badbaadi aroortiiba salaada subxa ka hor aadaa inuu ku toosiya lama rabo adoo fadhiya hala aadaamo salafu saalixu markay wanaaggooda sheegayaan wuxuu yihi mid afartan sano jamaacada safka hore baan ku tukanayay afartan sano adiga shan salaadood safka koowaad ma la tukan karta haddaad isla fajicisoo mar timaado mar labaad ma ku dari karta afartan sano yaa shanta wakti ee faradkaa aan safka hore salaada subax ku tukan jiray mid baa yihi aniguna afartankaa sanoed sheegayso anoon soo jeedinba lama aadaamiy saf hore imaatinkiisa maxaad ka sheegi ilaani adoo hurda inta la aadaamo oo la weyse qaato safka boos waa laga soo gaari karaa laakiin adoo fadhiya haddii la adaameyn konta salaatuleylka la tukado baa istikfaarta iyo alla tuugmada la qadima salaad sax markii la tukado meesha ka baxaysa ka waktiga halista markaasaa nabigu markii dambe ee cabdullaahi hurdadii dhaafay baa marka aliishii waa laga dhaafay ina cabdallah xijilun saalixun bay noqotay low yaquumu min alleyl kuma jirto markaan kolka tan shahaado wey kolka qowlka rasuulka wax soo noqonayo maa waana waxyi hadalladeenna aynu iska dhahnaa maa wixii nabiga ku hadlo maa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyu yuuxa samaduu ka yimid kolkaa ninkuu nabiga khayr u qiray waa u dhamaatay daliil dambeeye isaga waa kala tageen waka qowlih licabdillaahi bni cumar ina cabdallah rajulun saalixuun uu nabiga yihi calayhi salaatu wasalaam waka qowlih nabiga hadalkiisa lisayd bni xaarisa anta akhuuna wa mawlaana uu ku yihi isagabana bay cibaaradan lahay xamse cabdilmualib asadullaahi wa asadu rasuulihi nabiga adeerkii ah laba sano ka weynaa dhanna waa ka walaalo suwa ibal aslamiya umu ayman alxabash ayay labadooda wada nuugeen labana oo isu eg oo quruxda iyo qiimiga iyo xooggay ahaayeen asxaabtu waa ku wareeri jirtay ilaa markii dambe xamse la weydiiyey oo la yihi anta akbar ani rasuul adiga rasuulka yaa weyn baa lagu yidhi kolka isagaa ka hor dhashay been miyuu sheegi kara yaasaa dhihi kara rasuulka iga weyn iskila wey jawaabaad u qallafsan wey rasuulka anaa ka weyn lama oran kara af la marin kara maa beenna lama sheegi karo kolkaasuu yihi huwa akbaru minii wa ana wulidtu qabla isagaa iga weyn anaasa ka hor dhashay xikmadaad meeli karta adiga huwa akbaru minii rasuulkaa iga weyn wa ana wulidtu qablahu laba sano baa waxaa horreeyey xamse cabdilmudalib islaam bay wada nugeen hal gabaruu dhaafay xamse iska gablamay gabar buu ka tegey markii fatxu marka nabiga u yimid ee madiina loo noqday waa gabadhii la yihi waka adeerka kus wey marka nabigay kasoo daba oraday yacmi yacmi yacmi waa la egay war gabadhaanu maxay ahay waa yarkii xamse dhaafay wey faadim buu yihi qaad walaasha faadimaa soo qaatay waxaa la tegey meeshii alaabtu tiilay madiina loo socda markaasaa cali iyo zayd ibni xaarisa jacfar ibni abi aalib zayd ibni xaarita saddexaas u qabtay cali wuxuu yihi gabadha anaa qaadayo gabadha anigaa qaadayo oo korinayo in xamse laygu imaan maayo zaydna wuxuu yihi may anigaa qaadayo jacfarna wuxuu ku yihi anigaa qaadayo gabadhii baa laysku qabtay nin walba wuxuu leeyahay gabadhan xamse dhaafay anaa korinayo barbaarinayo markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam raggii buu kala maslaxayaa jacfar abi aalib wuxuu ku yihi ashbahta khalqii wa khuluqi dadka adduunka ku nool dabeecad ahaan iyo abuuris ahaan adaa iigu eg intaana barkaari kolka boodbood buu galay ashbaata khalqi wa khuluqi haddii la yiri maxaa ii dhiman gabartaan waxba ku bari maayo ninkii qaadaya qaad ashbaata khalqi wa khuluqi zayd ibnu xaarisa yimid wuxuu yihi anta akhuunaa wa mawlaanaa walaalkanana waa tahay islaamkaad noogu walaal tahay ninaan xureynayna waa tahay markaa kolley naga mid baa tahay gabadha amaad qaadi ama yaadan qaadi calaa kulli xaal raggii nin la arkaba erey ku filan intii lala tuuray gabadhii habriirteed baa la siiyey alkhaalatu bimansilati alummi habaryar jagadii hooyay joogta gabarhkii habaryarteed baa la siiyey oo korsatay qoladiina ninba erey maxaanoo ku filan ayaa lagu maslaxay kolka anta akhuuna wa mawlana saanay ku timi gabarhkii qiso kale yeelatay waa tabargashay gabarhkii waxaan la quuri karin oo nasab iyo qurux iyo dadnimo ay noqotay markaasaa nabiga sayd cali u yimid yaa rasuula allah alaa tatasawaj minaa buu yihi annaga reer cabdilmudaliba maxaad nagu nacday dadkii ka wada guursatay yaa naga guursati markaasuu yihi waxay guursaada haysaa ha gabadhii adeer xamse oo tabargashaa joogta kolkaasuu yihi daaki bintu akhii min aradaaca taasi ma geyo ma guursan karo anigii xamse abanaas wada nuugnay oo nuugmadii ku walaala kolkaasuu daaki bintu akhii min aradaaca walaalkay annaas wada nugnay gabartiisii weeye iima banaana wax kalena mahayaan umahani oo cali la dhalatay oo qof weynahay baa mar nabiga ku yidhi hadday raalli tahay waa meerinayaa u sheeg ilm adaru waa loo tegay umahani nabigaa ku rabaa la yihi raalliga aday qof waa yeelaan qof kaloo kumana doonto ninkaa ma qaabili kara aniga idan reer cabdilmudalib kama uusan guursan kolka akhuunaa wa mawlaana zayd ibni xaarisa lagu yihi zayd ibni xaarisa manqabo weyn buu leeyi manqabadiisi waxaa ka mid a asxaabu rasuulillah say u dhan yihiin maca abibakarba ku dar qur-aanka nin ku xusan zayd ibni xaarisa jooga fii qowlihi tacaala falamaa qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaa wax asxaabi ah oo qur-aanka magaciisa ku sheegan yahay oon zayd ibni xaarisa ahayn ma jiro wa qowlih nabiga hadalkiisa lijacfar ibni abi aalib wuxuu u yihi waa markii uu kala maslaxayey ashbahta khalqii wa khuluqii nin deeqsi ah oo kariima oo dulqaad badan buu ahaa jacfar quruxna dadkao dhan buu ka soconaa markaasuu yihi abuuris hadday tahay iyo akhlaaq dhaqan hadday tahay ninka iigu ekaan badan fa adiga abu hureyra wuxuu leeyahy dadkanagii ahlu suufa ee fuqarada ahaa een raas iyo reer iyo shaqo iyo adduunyo lahayn ee masaajidka ku noolaa ah, nabiga iyo jacfar abi aalib labadaasaan ka dhimo weynay labadaasaan na ogaa nafar jacfar intuu soo qaada muufada osnooko inuu jajabiyo iyuu qumbahana soo qaadi jiray markuu inta u dambeysay ka gorariyo qumbaha waxaa kala qiimi badan meelaha maqaarka ka laalaaban yahay kista ku hartay isagii buu jecjeci jiruu yihi qumba meelun baa laga helayaa ee kista subagaa ee qowlaladiisa ku jirta kuwaasaan ka tirtiri horta aad muufada ku cunteen islaantii qumbaha laga soo qaaday waa la jecjecay qumbaheed jacfar abi taalib waxaa yaree ku dhegan qowlaladiisa ee subagaa ee ahlu suf ay ku cunayaan rootiga iyo muufada baa kala qiimi badan ashbaata khalqi abuuridaydii baad u ekaatay wa khuluuqii dabeecadayda baad u ekaatay iyo wa qowli nabiga hadalkiisa libilaal ibni rabax saxaabigii jaliilka ah waa bilaal baa nabiga wuxuu yihi samictu waxaan maqlay dafanaclayka labadaada kabood jaanqaadidooda bayna yaday hortayda fi ljannati jannada gudaheeda waka qowlihi nabiga hadalkiisa fii saalim mawla abi xudayfa saalim oo abuu xudayfa xureeyey wa cabdillaahi bni mascuud alhudaliy saxaabigii jaliilka ahaa wa umay bni kacab reer madiinow wa mucaad ibni jabal reer madiinow afartaa nin baa nabiga wuxuu yihi asxaabtuu la hadlaaya ninkii qur-aan inuu barta rabo afartaa laga barto qur-aan ninka raba siduu samada uga yimi isagoo dhaylo cusub uusan xar ku gadoomin man araada an yaqra'a alqur'aana qadan dariyan qur-aanka oo cusub oon xar ku gadoomin falyaqra' biqiraa'ati bni ummi cabdillah cabdilasudu kolka afartaanin buu nabiga magacaabay oo yihi ninkii macallin doonayay afartaa waxaa ka barto wuxuu nabiga yihi istaqri'uu ka akrin dalba alqur'aana qur-aanka min arbacatin afar ka akhrista qur-aanka min cabdillaahi bni mascuud ka barta qur-aanka wa saalim min mawla abi xudayfa ka barta qur-aanka wa ubay bni kacab ka barta qur-aanka wa mucaadi bni jabal ka barta qur-aanka wa ka qowli nabiga hadalkiisa fii caaisha caaisha wuxuu u yihi wa fadlu caaisha caaisha qiimigeeda alaa nisaa ay ka qiimi badan tahay ka fadli hari harisada fadligeeda calaa saa'iri acaam sariid hariisa reekis maayaa yaqaan reekis maayo waa idinku jiraan mar marayna waa idin tilmaamayaa hariisada waxa wey geedkaan qamadigaa la qaadaya oo xubuubku ugu qiimi badan yihi dari baa lagu shubaayo markaasaa subak sixina lagu daraayo markaasaa sonkor lagu daraayo neef dayla a lagu daraayo dabkaa loo daynaya qoryaha lagu aruurinaya lafaha calaad baa banaan usoo baxay hilib ma arkaysid subagna ma arkaysid sareena ma arkaysid sonkorna ma arkaysid wixii way isnuugeen waxaad ful moodo yaa soo baxaya cad baa lagaaga goynaya markaad qaniinto waran haddii dhabarka lagaaga suro dhaqaaqi maysa hariisaa la yihi intaasi ka kooban siyaabna waa loo kariyey bir laguma kariyo ber haddii lagu kariyo waa kasaasacay beri baa la rabaa hediba baa lagu karinay waa laysla bislaynay hal shay baa soo baxay xooga haddaad ka cuntid gaajo afar iyo labaatan saac inaad biyo cabto maahaane cunto dayimaysa gaaxa udgoonkana hadda afka inaad ka qaaday unbaad moodaysa idan caaisha saas lagu tilmaamay wa fadlu caaisha qiimigeeda cala ay naaga ka qiimi badan tahay ka fadli tari hariisada qiimigeedii oo kale calaa saa'iri tacaam cunto inteeda soo hartay markaa fuqahada kolkay laqbaynayaan ka hariisatin culumeedkii bay yidhahdeen ilaa waxaa fiican wadaadadaa la siiyo waxa fiican wadaadadaa la siiyo ka hariisatin qudculumeedki taridu wa ka qowli nabiga hadalkiisa fi l ansaar baa nabiga wuxuu yihi low saraka low ana alansaara reer madiina hadday salakuu qaadaan waadiyan tog aw shicban gol la salagtu waxaan qaadaya fii waadihi lansaar ansaar waadigeedow walowla alhijra haddaan maka ka lugayn oon madiina luku tegin lakuntum ra-aan qof baan noqon lahaa minaan ansaar ka mida haddase muhaajir ayaan ahay saan ansaar ku noqon waayo qiso weyn ayaa dhacday nabiga markuu ka hajiyey madiinuu ku hajiray siddeed sano markuu madiine joogay buu maka furay maka markay gacantiisii gashay baa ansaari isgoday reer madiino oo yidhaahdeen kol haddii beledkii makee uu ku dhashay iyo reer kuga dhashay qureesha iyo arladiisii ay gacantiisa gashay inoo raacmaayo nabiga madiine iska joogi doonaa maanta warkii baa nabiga gaaray wuu isugu yeedhay sidii ula hadlaayey baa oohin waxaan ahayn lawa marka hadalladu waa qiimi badnaayeen kuwaanaa ka mid ahaa wuxuu yihi nabiga almaxyaa maxyaakum walmamaatu mamaatukum saan haddaan noolaa dhexdiina ugu noolaa baan haddaan dhintana dhexdiina ugu dhimanaya idinka i xabaalaya beledkiina laygu xabaalaya waxaad moodeen maaha maxaa jira mehijanadii buu dhaawacaya meel alla dartii looga tegay maxaaba loogu soo noqonaya almaxyaa maxyaakum waalmamaatu mamaatukum wey idinkaan idinku noolaa inuu kuna dhimanayow kolkaasuu warkaan yidhi walow ana alansaara low ana alansaar hadday ansaar sara kuu qaadaan waadiyan tog aw shicban kol la salagtu waxaan qaadaya fii waadiyi lansaar ansaar waadigeeda waadigaas gudihiisa walowla alhijra haddayan hajirid ahayn lakuntum ra-an qof baan noqon lahaa min alansaar ansaar ka mida wa qaal wuxuu nabiga yidhi alansaaru reer madiino wey laa yuxibuhum ma jeclaado ilaa mu'min maahana qof kale walaa yubkiduhum uma caroodo ilaa munaafiq unbaa u caroodo wey faman axabahum ansaar qofka jeclaada axabahu llah allah jeclaada waman abgadahum ansaar qofka u carooda abgadahullah allah u caroodo wey waka qowlih nabiga hadalkiisa fii sacd bni mucaad sacd bni mucaad madaxdii waaweynay ee reer madiinow goortuu dhimanayey baa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ihtaza alcarshu bimowti sacdi bni mucaad ninkan hadduu dhintay carshigaa gariiray kolka ma wax sahlanba carshigii eebe qofka goorihiisa la gariiray wamaca daalik nabiga markuu qaaday oos xabaasha geeyey yaa waxoogaa qabrigii sidaas ku nool markaasaa nabigu yihi cadaabulqabri cid ka nabadgelaysaa male maxaa jira soo sacdi bni mucaadkii ay geeridiisu carshiga la dhuushay ma aha ninka saa loogu dhuujiya dan waka qowli nabiga hadalkiisa fii sacdi bni mucaad uu nabiga yihi itaza alcarshu carshigii baa gariiray bimowti sacdi bni mucaad sacdi bni mucaad geeridiisa darteed ba carshigu la gariiray waka manqabati usayd ibni xudayr usayd ibni xumayd araqisadiisa id kaana wuxuu ahaa maa xaji asxaabi nabiy nabiga asxaabtiisa qof kamida ah iyo isaga labada calayhi salaatu wasalaam waxay joogeen labadoodu fii beyti rasuulilah sala allahu calayhi wasalam suubaneen u yimaadeen usayd iyo nin kale aad baa loogu agbaasheelay nabiga goor dambe baa guriga laga baxay nabiga fii leylatin habeen gudihii mudlimatin mugdi a ah, falamaa goortii ay kharaja aqalkii nabiga ka baxeen waidaa nuurun iftiin baa bayna aydiihima hortooda yimid yamshiyaani iyagii waa socdaan fiihi nuurkii bay labadoodiiba ku socdaano dhulkii baa loo ifiyey kolka markay kala tagaan yuu raaci doonaa falamaa goortii tafaraqa ay kala tageen tafaraqa nuur laba u qaybsamay macahumaa usaydna qayb baa raacday saxaabigii kale qayb raacday waka qowlihi nabiga hadalkiisa liubayi bni kacab yuu wuxuu u yihi in allaha eebbaweyn ma amaranii i faray an aqra inaan akriyo calayka korkaaga nabigaa leh ubay buu ku leeyahy ubayow ilaah wuxuu i faray inaan ku akriyo lam yakun aladiina kafaruu suurad wey qur-aanka ka mida oo suuratulbayina la yihaa inaan korkaaga ku akriyo eebay faray ubay baa yaabay qaala wuxuu wasamaani oo ilaah ma umay buu yihi oo magacayga baa eebba ku dhawaaqay qaala wuxuu yidhi nacam ilaah wuxuu yihi umay ku koraakhi lam yakun baa eebba yihi farax lahayn karo miya in adigoo addoona uu eebba ku xuso nabigiina lagu soo adeejiyo lana fara nabiga in suurad korkaaga lagu akriyo way farxii waa hayn waaye fabakaa ubayun iska oy marka faraxa markuu eer dhaafo waa la ooyey carada markuu faraxa ka bato waa la ooyey waka qowli nabiga wuxuu yihi fii khaalid ibni lwaliid sayfun sayf min suyuufillah eebba seefihiisii kamida masluulun gaalo lagu siibay waka qawlihi nabiga hadalkiisa fi lxasan ibni haadaa wiilkaygan xasan ibni cali ah sayidun nin weyn weyn walaxal allaha eebba weyne mudan an yuslixa inuu ku heshiisiiyo bihi biilka bayna fi'atayn laba kooxood dhexdood min almuslimiin ka mida waa qeyb qoladii mucaawiya iyo cali ka soo jeeday xasan baa nabdiyey isagoo yar buuna nabiga warka yidhi warkii nabiga wuxuu soo baxay goorma soddon sano ku dhowaad ka gada waka qowlih nabiga hadalkiisa fii abi cubayda wuxuu ku yidhi nabiga likulli ummatin ummad la arkaaba amiinun in aaminay leedahay wa ina amiinana haddaan ummadaan nahay ayatuha alumma ummad yahay amiinkeenna abuu cubayda ibnuljarax wey radia allaahu eebba raalli ha noqdo tacaalaa koraaye canhum xaggooda oo wa ardaahum eebbaha ridla geliyo ajmaciin siday u dhan yihiin wallaahu aclam